bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaciin ama bعdu qaala اlmuؤlifu raximah اllah wyتxaabوna fi الdiini wyتbaagaduuna fiihi وyتaquuna الجidaala fi اllahi wاlkhusuumaata fiihi wاlkhusuumaati fiihi waxaan soo haynay kitaabkii caqiidaة salaf asxaabi اlxadiid lilimaam abi cuثmaan aلsaabuni raximah اllah waxa uu yidhi wayataxaabowna way isjeclaanayaan ahlulxadiidka fi اddiini bay isku jeclaanayaan diinka wayatabaaqaduuna way isu caroonayaan ama way caroonayaan fiihi ay fi اddiin yani diinkay isku jeclaanayaan isaga ayayna isugu caroonayaan dartiis ayb buqdigana hadda marka waxaa weeyaan inta uu ka qallaacdo qofka diinka ayb wayattaquuna waxay ka dhowrsanayaan aljidaala dood fillaahi ilaahay sha'nigiisa yacnii lagu doodo waalkhusuumaati iyo doodo fiihi fillaahi wayujaanibuuna waxay ka fogaanayaan ahla albidaci ahlu bidaci iyo waاdalaalaati iyo dadka baadida u saaxiibka ah ayb wayucaaduuna asxaaba alahwaa'i asxaabu alahwaa'na way la collaytamayaan wاljahaalaati asxaaba aljahaalaat wayaqtaduuna biاnnabiyi sal ll ly nebigay ku dayanayaan iyo wabiasxaabihi asxaabtiisa aladiina kuwaasoo hum iyaguba kannujuumi xidigo oo kale ah biayihim koodii iqtadow ay ku daydaan <clears throat> ihtadow way ku hanuunayaan kamaa kaana rasuulu rasuululahi sal ly slam yaquulu fiihim sida uu nebiga dhihi jiray oo iyaga shanigooda uu ka dhihi jiray ayb xadiid ahaanada xadiidkaa waxaa weeyaan saxiix maaha ayb wayaqtaduuna bisalafi salafka ayay ku dayanayaan asaalixuuna suusuubanaa min a'immati اddiini ahaa wa culamaa'i اlmuslimiina ah wayatamasakuuna waxay ku dhegayaan bimaa kaanuu mutamasikiin waxay salafku ahaayeen bimaa wixii kaanuu salafku ay ahaayeen mutamasikiina bihi kuwii ku dhegan min addiini almatiin min addiini diinkii ah almatiini xoogga badnaa iyo waalxaqi xaqi almubiini caddaa wuxuu leeyahay halkan wuxuu uga hadlayaa xubiga iyo buqdiga asxaabu alxadiid alxubu waalbuqdu yacni wuxuu nacaybka iyo jacaylka wuxuu ugu salaysan yahay wuxuu ugu tacalluqaa ama cabirka ay wax ku fiirinayaan waa fi ddiin hadday isjeclaanayaan diinay isku jeclaanayaan hadday wax nacayaanna diinay ku nacayaan marka fi ddiin marka la leeyahay waxaan meeshii ku jirin koox yacni tacasub kooxeed ama tacasub qabiileed ama tacasub ra'yi intaba malen oo mararka qaarna qofka wuxuu u tacasubayaa ra'yi oo ninkii ra'yigaas la qabana ma arkaayo xumaantiisa ninkii ra'yigaas aan la qabinna wanaaggiisoo dhan ma arkaayo xumaan unbuu ka fiirinaya marna waxaa weeyaan waxaa wa lagu waxay wax ku dhisayaan dadka nasabka ama qabyaaladda marna waxay wax ku dhisayaan koox ahaanta oo ninkii qofkan ku koox ah khaladkooda ma arkaayo saxooda unbuu u jeedaa dadka kalena saxooda faraha badan ma arkaayo qaladkooda bis unbuu arkaya waxyaabahaasoo dhanna waxyaaba marka waxaa weeye sharcigu oo wax ku dhisay ma aha qaladka xubiga iyo buqdigu waxay ku salaysan yihiin allah subxaanahu watacaala dartiis oo ilaahay dartii baa wax loo jeclaana ilaahay dartii baa wax loo nacaa marka marka la leeyahay sidaasna waxay tahay wixii ilaahay nacay in la naco wixii eh, yacnii alla ou jeclaadana la jeclaado marka waxaa ka horaysana de inaad og tahay waxaan ilaahay ma jecel yahay mase waa neceb yahay cilmibay u baahan tahay taasna ayb cabir marka ma looga dhigi karo wixii hebel necab yahay ilaahayna waa iska necab yahay wixii hebel jecel yahay mar hadduu hebel jecel yahay ilaahayna kolley waa iska jecel yahay wax sax maan taas lama raba ayb mararka qaarna waxaa laga yaabaa albuqdu fi illaah qofka inuu isleeyahay waxaad samaynaysaa albuqdu fillaah oo ilaahay dartii baad wax u nacaysaa xaqiiqadana ay tahay nafsadiisa un wax u nacayo una jeclaanayo qof buu nacayaa markaas wuxuu ku salaynaa nacaybkii hormaray ee adduunyo ayaa waxaa lagu bedelaa diin diinaa loo ekaysiina waxaa aad u fiican inaad akhrisaan kitaabkan jaamic alculuum walxikam ee arbiciinka sharaxiisa markuu ka hadlayo laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu xadiidkaas wax fara badan oo dadka cilmiga baranaayo ama dadka diinta ku tacalluqo qaladaad ay ku dhacaanoo ka sheekaynaayb shaydaankii marka wuxuu kaa dhaadhicinayaa ninkaan ilaahay dartiisa u nacab tahay wal haddii la fiiriyana ilaahay dartii uma nacbida waxaa laga yaaba inaa u nacab tahay xoogaa kooxdaadii maaha ra'yigaagii maqabiyo oo kale ama shiikaagii baa nacay adeynoo iska nace wax a u nacaysa ma taqaanid ma la raba walidaalika wuxuu leeyahay dadka ardada ah ninka ayaga sheekha u ah naca qofkuu yidhaahdo inay iska nacaan maaha jeclaada qofkuu dhahana inay iska jeclaadaan maaha ee waa inay fiiriyaan wixii lagu nacaayey iyo wixii lagu jeclaanayay ayb haddii kale dadka culummadana waxaa a'immadu waxay leeyihiin qofka mucallimkaa xaq uma laha mana u bannaana inuu dadka koox koox uu ka dhigo uu yidhaha aniga keliya ugu xirma wixii ani iga soo harayna ha aadina hana ku xirminina saas inuu yidhaahdo sax maaha iyadana ninkan meeshii khayr uu ka faa'iidaysana inaad u sheegto wixii nusxi ah war waxaan kuma anfacayaan tan waa kuu xun tahay nusxi lilaah ugu sheeg xubbigii marka waa kaasa wayataxaabawna fi ddiini bay isku jeclaanayaan wayatabaaqaduuna fiihi dadkaas muslimiinta hadday u caroodaan qaar ka midana waxay ugu caroonayaan fi ddiin oo iyada laftirkeeda marka saan sheegi doonno wuu kala qaybsamaa buqdiga buqdi kulli a ah qof muslima lagu kor saari karo iimaankiisana inaad ku jeclaato macaasida iyo waxa uu samaynaya bidaca iyana inaad ku nacdo ayb wayattaquuna aljidaala wayattaquuna waxay ka dhowrsanayaan aljidaala dooda fillaahi ilaahay shanigiisa lagu doodo waalkhusuumaati iyo doodaha fiihi fillaahi ayb wayujaanibuuna waxay ka fogaanayaan ahla albidaci waadalaalaat bidcada iyo baadiyaalka dadkeeda dadka baadida qabay bidcada waa ka dheeraanayn ayb wayucaaduuna asxaaba alahwaa asxaabu alahwaana way la collaytamayaan waljahaalaati iyo jahaalaadka dadkooda wayaqtaduuna binnabiyi sal l slam ayay ku dayanayaan wabiasxaabihi iyo asxaabtiisa aladiina kuwaasoo hum iyaguba ka nujuumi oo kale ah biayihi muqtadow kii wi ay ugaga daydaan ihtadow ay ku hanuunayaan kamaa kaana rasuulu llahi sal l slam yaquulu fiihim ayb xadiid ahaanna waa u daciifan dhahna kan intaas dambena waa ziyaado fii bacdi nusakh ayb wayaqtaduuna bisalafi الsaalixiin ayay ku dayanayaan min aimati اdiini ah wa culamaai اlmuslimiin marka salafkii bay ku dayanayaan hal qof oo ayaga ka mida bis maahan salafka a'imadii salafka guud ahaanay ku dayanayaan ayb min aimati اddiini wa culamaai اlmuslimiina ah wayatamasakuuna bima kaanuu bihi mutamasikiin waxayna ku dhegayaan ay qabsanayaan wixii ay iyagu haysteen ay ku dheganaayeen min addiini almatiini diinkii xoogga badnaa ah waalxaqi almubiini iyo xaqi caddaanta badnaa wayubqiduuna waxay nacayaan ahla albidaci ahlubidaca ayay nacayaan bidcadayna ku nacayaan darteed ayb wayubqiduuna waxay u caroonayaan ahla albidaci ahlubidaca alladiina kuwaas oo ahlubidaca yaa waaye axdaثuu soo darisiiyey fi diini diinka dhexdiisa maa laysa minhu waxaan diinka ilaahayba ka mid ahayn ayb bidcada laga hadlaayo maahan bidco marka owhaam iska ahoo yacnii macnaheeda aan la fahmi karin maaha bidcadu sheekha uu ka hadlaayo oo dadkeedana la nacaayo waa alladiina kuwa axdaثuu kusoo soo darisiiyey fi diini diinka dhexdiisa maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn ayb niciddaasna dabcan waa cuquubo waxayna ku dhacaysaa cuquubadaasi marka ay la imaadaan madax adayg ee haddii jaahiliin ay yihiinoo aysanba ogeyn ninku uu iska jaahil khaafila uu iska yahay isagu intaan la nicin waa in wax la baro laanna ilaahayba wuxuu leeyahay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula xujada in lagu oogo waayayb oo jahligaa laga saaro waxaa kaloo iyadana aan loo caroonaynin dadka ahlu cilmiga ah oo ahlu ijtihaadka ah oo ay ka dhacday ama masaa'il ku waafaqay dadkaas ahlu bidcada ayb oo ibnu taymiya raximahullah waasitiyada markuu ku doodayey oo caqiidada waasitiyada markuu yacni doodiisa oo u keensaday markii la yidhi wax allaale wixii aan caqiidadan rumaysnayn ma waxaad leedahay min alfiraq alhaalika waay oo halaagsamayaan maya buu buuyii dadka khilaafaya oo caqiidadan khilaafsan qaar ijtihaad dartiisay u khilaafeen xaqa waa rabaan oo xaqa taxari iyay u qabaan qaar jahliga iska haysto maya qofku inuu xujo ku ooganto saasuu ishaaray amaba uu tilmaamay ayb qofka marka jaahilka oo wax xujo ku oogay hadda ka hor aan la haynin waa macduur waa loo cudur daaraa xataa hadduu kufri ku dhacaa loo cudur daaraa soo maa eh, bidcadii maxaad u malaynay marka marka dadka qaar waxay leeyihin kufriga waa laysugu cudur daaraa jahli bidcada laakiin midna loogu cudur daari maayo ee bidcada iyo kufrigu yaa khafaa badanna yaa qarsoonaanshiyo badanna bidcadaa qarsoonaanshiyo badnaanayso lianna bidcada waxaa laga yaabaa ninkan culummo waaweyn inuu arkaayo ee uu leeyahay war culummadan diinta usoo dadaashayba waxaana day aaminsan yihiin xaq waayo inuu is yiraahdo yaa laga yaaba ninka yani jaahilka ah. kufrigii haddii laysugu cudur daaray bidca in jahli laysugu cudur daari waayo waa iyada laftirkeeda bidca ah wax culummada islaamka lagu yaqaanayba maba aha ayb shayga labaad waxay tahay iyadana dadka ahlu cilmiga ee fadliga iyo xaqa inay raacaan ama ay u qasdaan lagu yaqaano haddii intay ijtihaadaan bidca ay ku dhacaanna macduuriin waa iyaguna lanna nebigu sal l slam wuxuu yidhi ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraan wain akhطaa falahu ajrun mana la kala qaadqaadin waxaa kaloo nebigu ay allah subxaanah wa tacaala u yihi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa rabbanaa yaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaan ilowno ow akhda'naa ama aan gafno khadi'ina marka caqiido inuu ku saabsan yahay wax kale looma kala saarin ilaahayna qad facaltu buu yidhi sida muslim uu werinayo fii saxiixihi ninkii marka ijtihaad iyo madaxadayg aan lagu aqoonin ee sidaa marka u gafo gafkiisa macduur buu ku yahay waana laga helaa a'imo salafkii ka mida ama culimmadii dambe xaqa iyo wanaagga lagu yaqaanay oo masaa'il ay dhici karto inay ku waafaqeen dad ahlu bidcaah ayb hadda yacnii tafsiirka ilaahay qowlkiisa wujuuhi yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira mujaahid sanad saxiixa waxaa looga haya inuu yidhi naadiratun ay tantadiru hawaaba rabbihaa buu yidhi waxay suganaysaa rabbigeed wujuuh wejiyaalo maalintaas way ifaayaan markaasuu wuxuu yidhi e, ilaa rabbiha naadira ay tantadiru hawaaba rabbiha rabbigeed e, hawaabtiisay sugaysaa tafsiirka muctasilada waa sooma iyagaa saa fasiri jira haddana culammada ma aynan ku raacin mujaahid meeshaa ku khalad xugmiyeen laakiin waxba kama aysan ratibin maadaama tafsiirkan tafsiirkii muctasiladoo kale uu yahay ma aynan dhihin waa muctazili ama waa kadaa ama saasuu noqday lama dhihin lanna maxaa yeele waa tafsiiru ku ijtihaaday waa isaga ayb waana badan yihiin dadka sidaas oo kale abu cumar aطalamankii kitaab caqiide a buu leeyahay sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku daray sifo leedaha sifatu اljambi calaa maa faradtu fii jambillaahi buu sifo ka dhigay ilaahay leeyahay culammadii salafkana wax sifo ka dhigay male ilaahay sifo uga dhigay ayb waa iyada laftirkeeda waa haa maca dalika haddana yani waxaa weeyaan mas'aladaas baa khadigiisaa la sheegaa bis lama dhaho yani waa ka baxay iyo waaiyo waxyaabahaas iyo lama yidhaahdo marka qofka ijtihaad u gafo iyo qofkii jahli ou haysto iyagu waxay leeyihiin waxu sheegitaan maahane ma lahan yani tabdiic ma laha wayubqiduuna waxay u caroonayaan ahla albidaci aladiina kuwaasoo axdatuu fi ddiini diinka kusoo darisiiye maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn walaa yuxibuunahum mana jeclaanayaan walaa yasxabuunahum la saaxiibi maayaan walaa yasmacuuna ma dhegaysanayaan kalaamahum warkooda muxuu yahay marka warkoodana waa warkii hadda la sheego bidcadii waay ma dhegaysanayanyb laakiin qofkiio tafsiir markuu akhrinayana ibnu cabaas iyo mujaahid iyo daawuus eh, iyo ka sheekaynayo oo tafsiirkiisiiba tafsiirkii salafka uu waafaqsan yahay hadduu yiraa warkiisa ma dhegaysanayo de kaas hadalkaanna uu soo deliishado laba isle maaha soo maa hadalkan yacnii walaa yasmacuuna kalaamahum kalaamkoodu muxuu yahay alladiina axdatuu fi diini maa laysa minhu waxaan diinka ka mid ahayn ninkii la yimaado warkiisana dhegaysan maayo laakiin shaygii diinta ahaaba ninkii sheegaayo haddaad tiraa ma dhegaysanayo hawaad iska wadataa marka walaa yujaalisuunahum la fariisan maayaan walaa yujaadiluunahum la doodi maayaan fi diini kulama doodayaan walaa yunaadiruunahum la munaadaroon maayaan ayb munaadarada ahlubidac lalama munaadaroona ayadana nahyigan ama yanii nafyigan laysa calaa ilaaqihi sawaxtaa waa jiraan dad salafkii ka mida oo dad ahlubidaca la munaadarooday cabdilcasiis ibni yaxya alkinaani ayaa ka mida saaxibu lxayda xaydada iyo rag badan waa jiraan marka yacnii inay masaa'il ku lagula dooday oo xujo lagu oogaayo marka haddii maslaxo loo arko munaadaradooda ama kuwa lala doodaayo lagu soo celinayo xaqa ama dad kale oo ayagu waxaan masaa-ishan aan fahmaynin ay wax ugu caddaanayaan waa fiican tahay markaas munaadarada in la sameeyo laakiin munaadaro aan wax maslaxo ah ku jirin waa midda uu shiiqa sheegayo wa wayarawna waxay arkayaan sawna aadaanihim dhagahooda ka ilaalinteeda inay ka ilaaliyaan can samaaci abaatiilihim dadka ahlu bidcada abaadiishooda maqlitaankeeda allatii abaadiisha oo idaa marad hadday soo marta bil aadaani dhagaha waqarad ay degto filquluubi quluubta ay ku xasisho dhexdeeda darad dhibayso wax dhibayso wajarad soo jiidayso uu xaggeeda min alwasaawisi wasaawista iyo walkhataraati iyo waxyaabaha qalbiga kusoo dhacay alfaasidati faasidka ah maa usoo jiidayso jarad ay usoo jiiday wa fiihi kan shanigiisaana anzala allahu caza wajalla alla uu kusoo dejiyey qowlahu waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fii xadiidin hayrihi haddaad aragto kuwa dabaalanaya aayaadkeenna ayb kuwa aayaadkeenna yacni jeexaayo oo yacni waxaa weeyaan marka way jeexayaanoo baatil ay ku jeexayaan aayaadka fa acrid canhum ka sii jeesa xaggooda ayb aayaadkii markaa de marka laga jeesanaa maxay ku dhex jiraanna baatilay ku jiraan soo maa aayadihii ilaahay iyo axaadiidtii iyo diintii bay si qaldan iyo waxaan sax ahayn iyay ka sheegayaan xataa yakhuuduu intay ka dabaalanayaan fii xadiidin sheeko hayrihi kaas aan ahayn baailka marka aduu ka aamus kana dheeraa ayb meeshaas marka yani masaa-ishan marka markau saa u tilmaamay waxaa kaloo la rabaa inaan la iloobin asl min usuuli ahli sunna asal waxaa jira usuusha ahli sunnada kamid la iloobaynin ayb ibnu taymiya wuxuu yihi ida ijtamaca fi rajuli اlwaaxidi waida ijtamaca fi rajuli اlwaaxidi hal nin hadday ku kulmaan khayrun wa sharun wa fujuurun wa daacatun wa macsiya wa sunnatun wa bidca fiirada hal qof hadday ku kulmaan hal nin haddii ay ku kulanta khayr iyo shar fujuur iyo daaco iyo macsiyo sunno iyo bidco yani sunnana waa wataa bidcana waa wataa ayb istaxaqa min almuwaalaati wاlthawaabi biqadri maa fiihi min alkhayr muwaalaadka iyo jacaylka wuxuu ka mutaysanayaa inta khayra ou haysto waاstaxaqa min almucaadaati collaytanka iyo nacaybka hadda sheekh uu tilmaamayana wuxuu ka mutaysanayaa buu yidhi ayb waاstaxaqa min almucaadaati wاlciqaabi bixasabi maa fiihi min ashari inta shartiisu la eg tahay ayuu ka mutaysanaya fayajtamicu fi shakhsi alwaaxidi halka qof waxaa ku soo ururaysa oo ku kulmayso muujibaat likraam wax lagu karaameeyo lagu maamuuso waalihaana iyo wax lagu ihaanaystaa ku kulmaayaan fayajtamicu lahu min hada wa hada kan iyo kan marka ikraamkii iyo ihaanadii ayaa ku kulmaaya ninkaasi ka lisi lfaqiiri tuug faqiir a maalan oo kale tuqdacu yaduhu waxba waxaday gacanta waa laga jarayaa lisariqatihim maxaa gacanta looga jaraya tuugnimadiisa wayucdaa min beyt ilmaal baytulmaalkana lacagaa laga siinayaa maa yakfiihi wax ku filan lixaajatihi laa muslim gaal maahan diinta ka baxay soo ma garanin marka qaacidadan marka waa sii waya ibnu taymiya marka wuxuu yidhi hada huwa alaslu aladi itafaqa calayhi ahlu sunnati waljamaca mucaadaadka iyo muwaalaadka iyo mucaadaadka insaan loo kala qaybiyo oo halka shaksi hadday ku kulmaan sunno iyo bidco daaco iyo macsi macsidaas iyo bidcadaas iyo waa ku nacaysaa daacada iyo khayrka oo ku jirana ma inkiraysid oo ma diidayside waxaa weeyaan intaasna waa ku mahadsan yahay ayb oo waxaa weeyaan waa kula waa waadna kula tacaawunaysaa waana ku yani ikraam waana ku karaamaynaysaa hada huwa alaslu aladi itafaqa calayhi ahlu sunnati waاljamaca wakhaalafahum اlkhawaariju wاlmuctasilatu waman waafaqahum khawaariji muctasila khilaaftay buu yidhi waman waafaqahum ayb falam yajcalu الnaasa ilaa mustaxiqan lilthawaabi faqad wailaa mustaxiqan lilciqaabi faqad ayagu marka waxay yidhaahdeen qofku ama ciqaab buu mutaysanayaa naceyb bis ama wuxuu mutaysanayaa ammaan iyo yani waaan ama yani thawaab uu jacayl keliya u mutaysanaa ama naceyb keliya u mutaysanaya wax ka dhexeeya ma lahay dheh ahlu sunnadana maxay isku waafaqeen inta uu xaqa ka waafaqana jacaylow ka mutaysana inta uu xaqa ka fogaadana nacaybow ka mutaysana asalkaas marka waa inaan la moogaan ama ahlu bidac ha laga hadlo ama ahlu macaasi ha laga hadlo marba haddii ahlu qiblo muslimiin laga hadlaayo waa in asalkan madaxa uu kugu jiro asalkan marka ibnu taymiya itifaaqa ijmaaca uu ku soo rarayna maahan macnihiisu inuu yahay ahlu bidaca inaan la nacaynin ma aha waa la nacaya laakiin bidcadooda waa wax lagu nacaya maahan inaad gaarto heer qofka ahlu bidcadaa haddii sunnadiiba oo waafaqa maanta inaad tiraa maya saan sunnadii maaha inaa dhahdo sax maa nacaybkii aada u qabtay dartiis walidaalika yaxya bnu camaar oo culummadii hore ka mid ahay waxaa la tilmaamaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa dadka ahlu bidcada ah radintooda ama yacnii ama ciqaabtooda ayuu wuxuu ku samey jiray huluwi waa ku talax tegi jireen mararka qaar yani waxay gaarsiinaysaa meelaan sax ahayn ee imaamu dahabi tarjamadiisa siyarka sida uu ku soo saaray nin wanaagsan uuna ahaa ninkaasi marka masaladan marka laga hadlayo asalkaas marka inaan madaxa aan laga bixinin waxaa laga hadlayana in la ogaado waxay tahay waxaa weeyaan waa bidac bidac waa jamcu bidca bidcadaasi marka hadda waxaa weeyaan qofka intuunan qofku dhihin waa ahlubidac horto inuu bidcadii yaqaano ruux aan bidcadii aqoonin qof ahlubidac ma dhihi karo wasfi ugama dhihi karo laanna bidcadii xaqiiqadeedii buusan fahamsanayn marka shayga qof lagu bidcaysiinay horta in xaqiiqatan bidco uu yahay musanifku waxyaabahan uu ka hadlaayana waa waxaana soo marnay waxaan ka soo hadalnay alsmaa-ifaat waxaan ka soo hadalnay saxaabadii waxaan ka soo hadalnay masaa-isha qadarka waxaan ka soo hadalnay masaa'il asmaa alaxkaam waxyaabahaas oo dhan aan ka hadalnay alwacdu walwaciid intaas ninkii yani wax kamida salafka ku khilaafo masaa'il caqiido ku khilaafay salafka ee bidco aan la garanaynin oo sheekhu uuna soo tilmaamin maaha inuu ka hadlayo waxyaalihii hadda dadkii mushabihada ama mucadilada ama wixii uu ka soo hadlayo u weeyaan dadka ahlubidaca la sheegayo ayb ee shiikh hadda joogo inuu asagu usuul intuu sameeyo uu yihaa saan ninkii ka baxana waa ahlu bidac ninkii saan ku jiraana waa ahlu sunno taas maaha sawaab wa calaamaatu lbidaci bidacda calaamaadkeedana daahiratun weeyaan mid muuqato baadiyatun muuqato calaa ahlihaa dadkeeda korkeeda ka muuqato waa ka ahlubidaca calaamaadkooda waa wax muuqdo ayaga korkooda ka muuqanayso wa adharu aayaatihim aayaadkooda kuwa ugu muuqashada badan calaamaatihim calaamaadkooda tan ugu muuqashada badan shiddatu mucaadaatihim waay la collaytankooda darnaantiisa lixamalati akhbaari nabiyi sal l slam dadka xadiidka nebiga xambaarsan ee xadiidka nebiga yaqaano oo dadka bare ee u akhriyo kuwa yacni nacaybka darano ay u qabaana calaamad u ah ayb waxtiqaaruhum xaqiritaankooda lahum asxaabuulxadiidka ay xaqiraan wa tasmiyatuhum iyo ku magacaabitaankooda iyaahum iyaga ay ku magacaabaan xashawiyatan xashawiye inay dhahaan xashawiya xashwi waxaa la dhahaa cubka ah shay cubka cubka xashwi marka waxay u dhahayaan waxay tahay dadkaani dad asala maaha waxba ma kala oga marka waa iska cub camal ayb meeshaas marka waxaad garanaya eh, qaarkan hadda joogana waxay yidhaahdaan qishri iyo luddi diinta waxay u kala qaadayaan qishri iyo luddi wax qob iska ah iyo wax dhuux ah oo asala ah. markaas waxay leeyahay siyaasadii waxay ka dhigaan marka luddi inay tahay dadkan masaajidda jooga kutubaha iyo waxaas aqriyo qishri qushuur unbay ku dhex jiraan iyo wax iska qob camal oo aan muhiim ahayn yay haayaan asalkiibay ka tageen yay leeyihiin nimankan muslimiinka ayaa weliba aada waxaas u hirgeliyey qishri iyo lubi diinka inay u kala saaraan oo ay yidhaahdaan waxaasna waxaa weeyaan waxaan laga hadlaayo towxiid iyo sunno iyo waxaan bidco waaye eesaan nebigu ma samaynin iyo qushuur waayay leeyihiin ayb lubbiguna waa maxay xukun in la raadiyo xukun in la raadiyo si markaas wareegto un dadka loogu xukumo waxaa ku hagaagaya male qofaan qalbigiisii uunan dhisnayn oo qalbigiisii macno diineed aan la gelinin muxuu ku taraa xukun iyo wax walba hadduu helan ayb oo dadkaas marka ahlul aharka ayay aad u duri jireen camr ibnu cubayd baa waxaa laga wariyey wuxuu arkay yuunus ibnu cubayd iyo rag badanaa loo sheegayo salaada jumcada u ordaayo oo u tallaabsanayo oo yacnii u kallahayo salaaddii markaasu yaa waaye dadkan yuunus bnu cubayd xasan albasri fulaan fulaan ayaa leeyihi markaasu wuxuu yidhi ulaa'ika anjaasun arjaas amwaatun hayru axyaa waa nacayb oo u qabo waay soomaa dadka ahlu aharkan ayb waa badan yihiin marka kuwaasoo kale wuxuu dhihi jiray marka xasanulbasri xalqa waasil isaguna xalqada xasanulbasri uu ka kacay agtiisuu xalqa ku qabsaday waxaa kaloo la weriyey qaarkood oo ictisaam alimaamu shaadibi uu werina inay qaar yidhaahdeen fiqhu abi xaniifa washaafici abu xaniifa iyo shaafici fiqhi gooda laa yujaawizu sirwaala almar'a naagta gogoradeeda ma dhaafsiisna maanta dhan xayd bay ka hadlayaan naagta hadday xayshasan xaydku xayd maanta dhan waxaasay ka sheekaynayan waa nacayb marka waxaa dareemi ay u qabaan dadka ahlucilmiga oo dadkii wax u sheegi lahaa oo xalaalay xaaraan u kala bixi lahaay oo diintii u sheegi lahaa nin kasta oo sheekhu soo tilmaamayana qof walba oo bidca ay ku jirto wuxuu rabi lahaa qof cilmile in la waayo lanna ma faafayso bidcadiisa isagoo qofkan dadku ay u yaqaanaan ahlucilmi in oo ahlucilmiga ay u laabanayaan meesha ugu horrayso marka ninka dhallinyarada laga qabanayo waxay tahay horta in cilmiga laga gooyo haddii cilmiga laga gooyo ninka dhallinyarada marka waxuu maxbuus u noqonayaa midaan isaga waxba dhaamin oo jaahilan soo ma garanin koox walba oo aan dan diineed wadanin waxaa qaalib ka ah qofka iyo cilmiga inay kala dhex galaan oy kala dhantaalaan dadka dhallinyarada iyo cilmiga wax kalena ma ku kala dhantaali karaano inay wax ka sheegaan dadkaas ahlu cilmiga oo yidhaahdaan meeshaan ahlucilmi culumo maba joogta ba la yidhahda wax culimo la yidhaha maba jiraan haddii culimo la waaya waa isag fadhinaynaa waay marka ayb markaa midaan ani wax ku dhaamin haddaa iska ag fadhisa maxaa ka faa'iiday marka kii wax ku siyaadinaa xaraftana uu kaa eriyaayo ayb ayb watasmiyatuhum magacaabitaankooda iyaahum ay ku magacaabayaan ahluxadiidka xashawiyatan wajahalatan wadaahiriyatan wamushabihatan daahiriya markay ku magacaabayan waxay ka wadaan eh, naga cilmi baatinaan naqaanaa kuwaan waa cilmi daahir ee eh, hadda daahiriyada maahan mararka qaar kutubta waxaa ku arkaysaa wadahabatu daahiriyatu marka laleeyahay kaas waa madhab fiqhi camalay uga hadlaan ee wadaahiriyatantan ay ku magacaa ku sheegayaan nimankan marka ah, tasawufka uu qaalibka ka noqday mutasawifada waxay dhahaan dadka axkaamta iyo axaadiidta ka hadlo cilmu daahiray ku dhex jiraan annaguna waa ka fiicannahay cilmu baainaan aan naqaano waa zandaqa marka cilmu baain min cilmu baain iyo waxaad sheeg sheegaya wamushabihatan iyo mushabihe ayay ku sheegayaan markaa tira ilaahay gacan bou leeya mushabih ku dhacaya ictiqaadan ictiqaadin ictiqaad minhum iyaga xaggooda ka ahaaday oo ay ictiqaadsan yihiin fii akhbaari rasuuli llahi sal ll ly slam hadalka rasuulka annahaa iyadu bimaczilin mid ka fog inay tahay can ilcilmi cilmi markay sidaa leeyihin waxay aaminsan yihiin warka rasuulka iyo xadiidka rasuulka inuu cilmigu ka fog yahay qaar ku dhahaya arkaysaa xadii hadaad barata maxaa cilmi ma adaa bartay cilmiga ka weyn waa maxay xadiidka rasuulka ninka baranayo wixii kale waa un isaga sidii lagu bara lahay darteedaa loo bartaa maahane wax kale ma iyagaa qaaye ah wa ana alcilma cilmigana maa yulqiihi shaydaanu shaydaanku waxa uu ridaayo waa ilayhim iyaga xaggooda oo ugu ridaayo min nataa'iji cuquulihim alfaasida cuquushooda faasidka nataa'ijtii ka dhalatayna ah wa wasaawisi suduurihim iyo laabahooda wasaawistooda almudlimati ee mugdiga ahayd laabtoodii almudlimati mugdiga ahayd ayb iyo wahawaajisi quluubihim quluubtooda waxyaabaha yacnii ay ku sheekeynayso oo ay yacnii ku noqnoqonayo iyo wahawaajisi quluubihim quluubtooda waxyaabaha ay yani ku noqnoqonayo dhexdeeda khayaalka ah alkhaaliyati ee ka maran can khayrka ka maran alcaailati eberka ah quluubtooda caaila eber ah khayrka ka maran wa xujajihim iyo xujajkoodii wa xujajuhum xujajkooda ayb ayb wuxuu yidhi min nataa'iji cuquulihim alfaasida wa wasaawisi suduurihim almudlima wa hawaajisi quluubihim alkhaaliyati can alkhayri alcaaqilati ee maran iyo waxujajihim xujajkoodii bal iskaba dhaaf xujo maahna shubahihim shubahoodii addaaxidati baaba'aysay daciifka ahayd albaailati baailka ahayd ulaa'ika kuwaadaas lacanahum llaahu alla aladiina kuwii weeyaan lacanahum ullahu alla uu lacnaday faasamahum alla waa maqal tiray wa acmaa waa arag tiray absaarahum araggeedooda waman yuhin illaahu ilaahay qofkuu ihaaneeye uu daraabo famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin wax maamuuso ina allaha yafcalu maa yashaa qaala samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafid yaquulu samictu abaa caliy alxuseyn bna caliyin alxaafid yaquulu samictu jacfar bna muxamed bni sinaan alwaasitiy yaquulu samictu axmed bna sinaan alqaطaan yaquulu laysa fi اdunyaa marka axmed bnu sinaan ibni asad alqaطaan ayaa la yidhaha alxaafid اlxuja abu jacfar alwaasiطi shaafici iyo wax ka wariyey iyo wakiic iyo raggaas waxaan maqlay buu yidhi ninkaa isagoo yaquulu isagoo dhahayo laysa fi اdunyaa adduunyada dhexdeeda ma jiro mubtadicun mubtadic ilaa wahuwa yubqidu wuxuu u caroonayaa ahla اlxadiid dadka ahlu xadiidka ah faida ibtadaca arajulu qofku hadduu bidco sameeyo bidcaysto nusicad waxaa la siibaa xalaawatu lxadiidi xadiidka macaankiisa min qalbihi qalbigiisa laga siibaa xadii ma dhegaysanayo weli marka sheekh wuxuu calaamad daahira oo uga dhigay dadka ahlu bidcada ah dadka waxay ugu necab yihiin dadka xadiidka nebiga ku xiran camal ahaan cilmi ahaan ruuxu haddii uu bidco la imaadona xadiidka macaantiisa ayaa qalbigiisa laga siibaa oo laga bixiyaa leanna bidcada waxaa la dagaalamo waa xadiidka nebiga u sal slam ninba ninka qofba qofka kale inta uu xadiidka uga dhow yahayna ayaa qalbigiisa uga noolaanshiyo badan yahay bidcadana uu uga fogaan badan yahay wa samictu alxaakima yaquulu qaala wasamictu alxaakima yaquulu samictu abalxuseyn moxamed bn axmed alxandaliy bibaqdaad yaquulu samictu moxamed bn ismaaciil aلtirmidiy yaquulu kuntu ana kuntu ana وأxmed بن الxaسن التirmidي ayaan ahayn cinda imaam الdiin abi cabdالlaahi أxmed bni xambal diinta imaamkeedii أxmed bnu xambal agtiisaan joognay faqaala lahu أxmed bnu الxaسن ayaa wuxuu ku yidhi ya abaa cabdilaah abu cabdilah waa kunyada axmed waa imaam axmed dakaruu libni abi qutayla ibni abi qutaylay waxay u sheegeen bimakata maka dhexdeeda asxaab alxadiidi ayay u sheegeen meeshaan marka ibnu abi qutayla dhigan ibnu abi qutayla marka la fiiriyana ninkaasi waa nin xadiidka xaggiisa la yidhi abu xaatim uu yidhi waa hiqo ibnu xibaan hiqaadkiisa uu ku daray marka eh, bacd alculamaana waxaan ka maqlay ibnu abi fatiila ii sheegay ninkan meeshaan hadda lagu sheegaayo ibnu abi fatiila waayo maahan ibnu qutayla maaha ibnu abi qutayla maaha ibnu abi qutayla mar haddii fiqan lagu sheego oo culummadu ammaantay warkan soo socdo ninuu ka suurtoobayo ma ah yani warka soo socdo iyo iqanimadiisa ma isyeelanayo marka waa yidhaahdeen ibnu abi fatiila inuu yahaa dhici karta asxaabulxadiidkii bay u sheegeen faqaala markaasu wuxuu yidhi asxaabu alxadiidi asxaabulxadiidku qowmu suu'in markii loo sheegay wuxuu yidhi war asxaabulxadiidku dad xun waa yidhi kuwaas ayb faqaama axmed ibnu xambal waa kacay wahuwa yanfudu thawbahu isagoo maradiisa markaa yacni jafaayo isagoo marada jafanayo uu kacay isagoo maradiisa jafanaayo wayaquulu ou dhahayo zindiiqun zindiiqun zindiiq xataa dakala albeyta ilaa uu gurigii ka galay marka ninka haddii saa zandaqe iyo waxyaabahaas loogu sheegayo waxaad dareemaysaa marka inuu yani nin iqa ah inuunan ahayn ninkan muxuu marka intaa u yidhi zandaqadiisa maxaa calaamad ugu noqotay imaam axmed agtiisa xadiidka dadkiisa wax ka sheegay ninkan ayb وسمعت الحاkم أbا cabdاللahi yqul سمعت أbا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخاrى yqul سمعت أbا نصر بن سلام الفقيه yqul laysa شhayء شhay ma jiro أثqل عlى أهلi الإلحاad dadka ahlu ilxaadka korkooda uga culays badan walaa abqada uga caroosho badan ilayhim xaggooda iyaga agtooda loo caroosho badan yahay min samaaci alxadiidi xadiidka inay maqlaan looga daran yahay riwaayatihi iyo werintiisa biisnaadihi lagu wariyo wuxuu leeyahay ahlu bidaca ahlu ilxaadka wax uga culus ma jiro xadiid sanadkiisa lagu warinayo waxay ka necab yihiinna ma jiro xadiid sanadkiisa lagu wariyo yacni iyada iyo xadiidka nebiga calaaqo ma ka dhexaysa soo ma arkaysa <coughs> ayb marka qofka haddii u arko waxa fiicanina inay yihiin eh, xadiidkii haddii uu ku tacalluqo uu ku dhex jiro camala cilman wa camalan sidii culummadu ay u sheegeenna xadiidka oo u fahmaayo oo salafkii ay u fahmeenna oo u fahmaayo oo fahm isagu min cindihi un uunan iska wadanin meeshaas waxaad dareemaysaa qofkaasi marka qof khayr leh weeyaan calaamad fiican uu qabaa ayb laakiin shaydaankoodda dadka gobol waxaa weeye wuxuu u sheegayaa xadiidkii nebigana waa ka dheer yihiin oo hadda iyagu dad cilmi xadiid baranaana maaha sabar ay ku bartaanna ma lahanoo ma u soo jeedaan waxaa dhici karta marka inay dadkiina ka reebaan oo haddana ahlu ahluxadiid annaga ahna ay leeyihiin abulmudafar samcaani kitaabkan la yidhaha alxuja fii bayaan ilmaxaja qawaamu sunna wuxuu abulmudafar ka sheegay wuxuu yidhi dadka dadka qolo walba ahluxadiiday sheegane baa leeya see lagu kala ogaana markaasu wuxuu yidhi qof xirfad sheegtaa ma jiro ilaa xirfaddaas adawaadkeeda agtiisay taallaa oo wuxuu yidhi ninka dharka tolo cirbaddii iyo maqaskii iyo agtiisa yaallo ninkii sheegta maanta yacnii inuu yahay xadaad minbirta tumo kii yacni bahalkii buufanaha ahaay ee birta lagu dhalaalinayay iyo buriskii iyo waxaasa agtiisa yaallo ninka barafuunka gado oo yidhaahne nin cataro ahaan ahayna catarkii iyo wixii iyo agtiisii inay yaallaan wa xirfad ma jirto qofkeeda sheeganayo ilaa xirfadaas adawaadkeeda agtiisa u yaallaanuu yidhi ninka xadiidka sheeganayana waxaa la fiirinaa adawaadkii xadiidka inuu agtiisa yaallo iyo in kale nin hadduu xadiid sheegto marka waxaa laga fiirinaa ninkan muxuu akhriyaa muxuu ku dhaqmaa dadka muxuu ugu yeeraa aaraada iyo xadiidku hadday iskhilaafaan kee hormariya intaasba hadday xadii xadii xadii noqoto ninkaa asxaabulxadiid waay ninkaa wuxuu noqonayaa asxaabulxadiid weeyaan ayb qofkii marka aynan agtiisa oolinna maanta marka mushkilada ugu badani waxay tahay qofkii waxaa laga yaabaa dadkii xadiidkii la akrinayey ama akhrisashadiisii iyo eh, inuu ka u ka caajiso haddana aad arkayso marka risaalooyin yaryaroo wataa oo dad hadda nool ay qoreen dadkiina wuxuu ka celinaya laga yaaba kutubtii hore tirmidi iyo abu daawuud iyo bukhaari iyo kutubtaasuu dadkii ka reebaa isaga marka la fiiriyana nin wax yar dhaamo hadduu u bato rasaa'ishiisu iska wataan labaatan doolar soddon doolaru ka bixinaa adigii marka xadiidkii ku dhex jirayna wuxuu kugu caynayaa bidco asaga xadiid war uma haayo laa mustalaxiisna ma yaqaano walaa asaaniidna war uma haayo maca daalika waxaa laga yaabaa inuu bidcaadii wuxuu u sheegay isagana uu sunno isleeyahay haraa'ibta jirtay ka mid tahay war ahluxadiidna waxaa lagu noqdaa rasaaisha yaryarka rasaaisha yaryarkaa miyaa ahluxadiid lagu noqdaa mise xadiidka wuxuu leeyahay kutubo iyo macaalim iyo dariiq loo maro leeyahay barashadiisana markaa wuxuu yihi qaala wasamictu اlxaakima yaquulu samictu shaykha abaa bakrin axmed bna isxaaqa bni ayuub alfaqiih wahuwa yunaadiru rajulan isagoo nin la doodaayo faqaala shaykhu abuu bakrin waxa uu yidhi xadaanaa fulaan masaladiibuu daliil u keenaa faqaala shaykhu abuu bakrin xadaanaa fulaanun faqaala lahu rajulu ninkii wuxuu ku yidhi dacnaa min xadaanaa kii la doodaya dhahayo xadaanaa nagala tago yiri naga daa xadaanaa ilaa mataa xadaanaa ilaa xadaanaa goormaa la wadayaa ilaa mataa ilaa goorbay ahaanaysaa xadaanaa faqaala shaykhu lahu shaykhii wuxuu ku yidhi ninkii qum yaa kaafir qum istaag buu yidhi yaa kaafiru gaal yahow waxaa laga yaabaa dee kufriguna u muuqday ayb warkiisaan iyo waxyaabo uu ka ogaa ninkaas yaa waxaa dhici karta marka gaalnimo inay uga soo baxday ay u soo baxday waaqacatu cayn waay qum yaa kaafir buu yidhi falaa yaxilu laka kuuma xalaal an tadkhula daarii gurigeeda inaad soo gasho bacda haadaa kan warkaagan kadib abadda weligeed uma iltafata ilaynaa waana soo fiiriyey wa qaala waxau yidhi maa qultu liaxadin qofna kuma dhihin qadu hadda ka hor laa tadkhul daarii daartayda ha gelin ilaa haadaa ninkaan maahane ninkaan xadiidku markuu sidaa yidhi ayaa nacayo yidhi qaala samictu lustaada abaa mansuur moxamed bni cabdilaahi xamshaad alcaalim الzaahida yaquulu samictu abalqasim jacfar bn axmed almuqri alraazi yaquulu quri'a calى cabdiraxmaan bn abi xaatim alraazi wa ana asmacu ayb samictu abii yaquulu ayb canaa bihi aabbaha wuxuu u jeedaa canaa bihi alimaama fii baladihi abaahu ayb imaamka yani beledkiisa waxaa aabbihiiba u jeedaa abaa xaatim moxamed bnu idriis alxandali yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi calaamatu ahlilbidaci alwaqiicatu fii ahli اlahar ahlubidaca calaamadooda waxa ay tahay alwaqiicatu ku dhicitaan iyo yacnii cay la caayo fii ahli اlahar dadka ahlu aharka ah xadiidka nebiga dadka daleeyo ayb oo aad ugu xiran xadiidka nebiga ku dhicitaankooda waqiicadaasi markay bidco noqonaysana waa hadday xadiidka u dan leeyihiin laakiin nin asxaabuulxadiida iyo nin kale haddii adduunya inta dhex marto xoogaa ay isku adadkaadaanay ninkii uu adduunyadaas darteed xoogaa kan uu ku naco ahlubidac waay ma la dhahayo lanna markau ahlubidac noqonayo waxay tahay likownihi min asxaabi alxadiid inuu u naco taasa shardi ah laakiin haddii wax kale dhex maraan oo adduunyo kale isku dagaalaan anay ahlu xadiidan ahay ninkii ila dagaala mubtadicuu noqona sax maaha laakiin hadduu kula dagaalsan yahay xadiidka nebiga dartiis sax waay markaas waa ahlubidac macnahaas marka saasaa laga wadaa bal hadalkan hadal ka sii xeel dheer baaba saa loo fasiray xadiidkii ahaa ansaarta markuu nebigu ka hadlaya laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq culummadu waxay ku fasireen ansaar ninkii noco oo u noco liajli nusra fiiri meeshaas marka nusradii ay nebiga iyo hiiladii ay nebiga u hiiliyeen darteed ninkii u naco ansaarta ninkaas waay ninka munaafiqa noqonayo leanna nin diinta kasoo horjeeda waay soo maha laakiin iyaga dhexdooda maalan hadday wax isku qabtaanay maalan nin ka mida ninka kale hadal ka gaaro munaafiq waay ma la dhahayo ahlulaafarkana ninka u naco xadiidka dartiis oo isdhahaya kan xadiidkan mau iska dhaafo nacaybka uu qabo o dhan waa xadiidka uu akhrinayo ama dadka ku beerimaayo ama dadka uu ugu yeerayo kaas waay marka kan calaamadiisu calaamatu ahlilbidac alwaqiicati fi ahliha wacalaamatu zanaadiqati zanaadiqada calaamadoodana tasmiyatuhum magacaabitaankooda weeyaan ahlal ay ku magacaabaan xashawiyatan yuriiduuna bidalika waxay arrinkaa ula jeedaan ibdaal alaahaari axaadiidta burinteeda wa calaamatu alqadariyati qadariyada calaamadoodana muctasilada waa qadariyade tasmiyatuhum ku magacaabitaankooda ahli sunnati ay ku magacaabayaan mujbiratan ayb ahluljabri ay ku magacaabayaan ayb wa calaamatu ljahmiyati jahmiyada calaamadoodana tasmiyatuhum ahla sunnati magacaabista ahlu sunnaha ay ku magacaabayaan mushabihatahum oo ninka jahmiga hadduu yidhaha ahlu sunnihi oo xadiid werinaa markuu arko waladii nafsii biyadihi iyo sideeda loo fasiro dhahayo mushabih buu dhahay wa calaamatu raafidati raafidada calaamadoodana tasmiyatuhum shiicada calaamadoodana ku magacaabista ahlal athari ay ku magacaabayaan naabita weya naabita waxaa la yidhaha wax hadda soo dhashay ilmo yaryaroo kale wa naasiba iyo naasiba naasibadana waa kuwa aalubeytka neceb haddaa isaga baatilkiisa raaci weysa wuxuu ku leeyahay aalubeytka waa necebta adiga war anigan aalubeytka necbanayn saxaabadii rasuulkana sooma jeclaa kara marka ninkii saxaabadana jeclaado aalubeytkana jeclaado ayaga mayay leeyihin haddii aad aalubeyt jeceshahay saxaabada inaa ka beri noqoto oo waxay yidhaahdeen laa walaa'a liahli lbeyti ilaa bibaraa ilaa bibaraa wala aalubeyt la siiyaa ma jiri karo ilaa saxaabada in la naca maahan saa darteed marka ninkii aalubeytkaan jecelahay dhaho saxaabadana waa jecelahay ma aalubeyt ma jecliday leeyahi waa necebtahay ayb iyaga unbaa u samayna walidaalika imaamu shaafici waxaa laga wariyey dhinaca kalena qolo saasaa jirta iyago ninkii ahlubeytka jeclaada naasibi bay dhahay waxaan ujeedaa raafidi shaafici marka waxaa laga wariyey in kaana rafdan xuba aali muxamadin falyashhad اthaqalaani anii raafidiyun wuxuu yidhi haddayba raafidanimo tahay ahlubeytka nebigoo la jeclaado khalqiga dhan markhaati ka noqdaan raafidi inaan ahna saas laguma noqonayo raafidi maogtahay sifaadka ilaahay oo la sugo hadday tashbiih tahay hadda waxa waaye adigaba yaa aqo haddaad doonto inaan mushabih ahay haddaad doonto ii dheh saas ugama tegayay ka dhigan tahay soo ma garan qolo walba marka baatilkooda haddaan la raacin qolada kale ay kugu tiinbaraynay marka ama annagaad naga mid noqonay ama keyrkeenaa ka mid tahay qultu wakulu dalika kaagaa dhammaantiis casabiyatun weeyaan casabiya walaa yalxaqu ahla sunnati ahlu sunnaha ma raacayo ila smun waaxidun hal magac unbaa raacayo wahuwa asxaabu اlxadiid qultu waxaan idhi buu yidhi marka ana ra'aytu waxaan arkay ahla ahlu bidaca fii hadihi alasmaa'i magacyadan allatii laqabuu biha ahla sunnati ay ugu naamayseen salakuu macahum inay la qaadeen maslaka almushrikiina mushrikiinta meeshii ay qaadeen maca rasuulillahi sal l slam ay la qaadeen fa innahum iyagu iqtasamuu alqowla fiihi warkiibay qaybsadeen fiihi fii sha'ni nebiyi nebiga ku saabsan fasamaahu bacduhum qaarkood waxay ku magacaabeen saaxiran wa bacduhum kaahinan wa bacduhum shaaciran wa bacduhum majnuunan wa bacduhum maftuunan wa bacduhum muftariyan mukhtaliqan kadaaban wa kaana nabiyu sal l slam nebiguna wuxuu ahaa min tilka almacaayibi ceebahaas xaggooda baciidan mid fog ka fog beri'an aad beri uga ah walam yakun ma uunan ahayn ilaa rasuulan mustafan nebiyan intaa unbuu ahaa nebiyu sal l slm qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi undur kayfa darabuu laka alamhaal fadalluu falaa yastadiicuuna sabiilan marka nebiga markay ka hadlaayaan meel waa isku raaci waaye nin saaxir buu yidhi nin maftuun buu yidhi nin kadaab buu yidhi wahaakada nebigana maxaa raacaya hal magac oo keliya rasuul mustafa nebi magacyada unbaa raacayaan isku midka macani isku dhowdahay kadalika almubtadicatu mubtadicada sidaadaas oo kale khadalahum allahu alla hoojiyey iqtasamuu waxay qaybsadeen alqowla hadalka fii xamalati ahbaarihi hadalka ay ka dhahayaan fii shani xamalati akhbaari nabiy sal l slm xadiidka nebiga dadka xambaarsan waxa ay ka dhahayaan mubtadicadu waa isku khilkhilaafeen ayagana wanaqalati aahaarihi iyo dadka nebiga aahaartiisa soo guuriyo waruwaati axaadiidihi wariyaan almuqtadiina bisunnatihi kuwa ku daydo fasamaahum bacduhum qaarkood waxay ku magacaabeen xashawiyatan wabacduhum mushabihatan wabacduhum naabitatan wabacduhum naasibatan wabacduhum jabriyatan yani wuxuu isku shabahaa mushrikiin waxay nebiga dhihi jireen mubtadico waxay dhahaan xamalatu aahaari nebiy waxay dhahaan wa asxaabu اlxadiidi asxaabu اlxadiidkana cisaamatun nusaqa qaar cisaabatun bay qoreen waa jamaaco ama cisaamatun kuwa laga dhowray min hadihi اlmacaayibi wa asxaabu اlxadiidi asxaabu اlxadiid cisaamatun weeyaan dad laga dhowray min hadihi اlmacaa'ibi ceebahan ayb bariyatun weeyaan mid beri ah tu ka fog naqiyatun saafi'a zakiyatun dahiran taqiyatun dhowrsan walaysuu mana ahan iyagu ilaa ahla sunnati sunnada dadkeeda maaha wax kale ma aha almudiyati ifaysay wasiirati almardiyati ayb wasiirata almardiyati walaysuu ilaa ahla sunnati almudiyati wasiirati almardiyati wa ahla siirati almardiyati siiradii laga raalli ahaa wa subuli sawiyati jidkii toosnaa waalxujaji albaaliqati xujooyinkii xeelka dheeraa alqawiyati xoogga badnaa dadkooda un waayo qad wafaqahum allahu jala jalaaluhu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey liitibaaci kitaabihi kitaabkiisa inay raacaan wa waxyihi waxyigiisa inay raacaan wa khitaabihi nebiga khitaabkiisa ay raacaan waliqtidaa'i birasuulihi sal l slam rasuulkiisuay ku daydaan fii akhbaarihi ayb akhbaartiisa dhexdeeda allatii akhbaarta oo amara fiiha nebigu ou amray ummatahu ummadiisa bilmacruufi uu ku amray min alqowli waalcamali ah wazajarahum fiiha u horaray wuxuu ka horaray can ilmunkari minhaa munkarkiibuu ka horaray minha min alqowli waalcamali ah waacaanahum wuxuu ugu kaalmeeyey cala tamasuki qabsasho bisiiratihi ay qabsadaan walihtidaai ku hanuun bimulaasamati sunnatihi sunnadiisa ay laasimaan wa sharxi suduurihim laabahooda waasicnaanteeda limaxabatihi jacaylkiisa ay u waasac noqdaan wa maxabati a'imati shariicatihi wa culamaa'i ummatihi waman axaba qofkii jeclaada qowman qolo fa huwa minhum iyagoo ka mid yahay yowma alqiyaamati bixukmi qowli rasuulillahi sal l slam uuna uga mid yahay almaru maca man axaba wa waxdaa calaamaatu ahli sunnati ahlu sunnada calaamaadkooda mid ka mida waxaay tahay xubuhum jacaylkooda lia'immati sunnati ay jecel yihiin wa culamaa'ihaa iyo sunnada culimmadeeda culamaa sunna ay jecel yihiin ayb wa ansaarihaa ansaarteeda eh, maxabada ay jecel yihiin dadka sunnada u gargaaro wa awliyaa'ihaa ay jecel yihiin wa bugduhum nacaybkooda lia'immati albidaci ay necban yihiin alladiina kuwaas oo yadcuuna ila annaar dadka naarta ugu yeero wuxuu ka soo qaadanaa wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar suurat اlqasas wayadulluuna waxay tusayaan asxaabahum asaabtoo wayadulluuna tusayaan asxaabahum dadkooda calaa daari lbawaar yanii daarta halaagga daartiisa tusayaan ayb aimatu sunnana waa jecel yihiin aimatu lbidcana waa necab yihiin ayb calaamaadka ahlu marka waa kaas waxyaabahaas markaa dee sunnada iyo bidcada iyo iyada kala garashay rabtaa qofka imaam noqonayo oo baaris mujmacun calayhi ahna isaguna ad waxaa weeyaan ee qabuul iyo la siiyeyna dabcan loo jeclaado hal midoo gaara in la jeclaado kuwa kalena aan la jeclaaninna waa taxasub lama rabo saas a'immadii sunnada dhammaantood in la jeclaado walaa caama la siiyo a'imat lbidacna la naco oo baraa la siiyo nacam biqadri markaa bidcadaas iyo waxaas ay ku dhex jiraan bidcadooda darteed waqad zayana allaahu subxaanahu ilaahay wuxuu qurxiyey quluuba ahli sunnati ahlu sunnada quluubtooda wuxuu ku qurxiyey wuu qurxiyey wanawaraha wuu iftiimiyey bixubi culamaai sunna culamaa sunna jacaylkooda fadlan minhu jala jalaaluhu wa mina fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa mina iyo gallad ada qofku isaga kuu rabo inuu ka dhigto imaamu ahlusunna lama rabo ayb qofkaas oon cilmiba lahayn hadduu yidhaha fulaan iyo fulaan fulaan imaam ahlusunna waay kuwaana a'immatu ahlilbidac waay uu yidhaha hebel iyo hebel iyo hebel kaas hadalkiisa yacni waxaa weeyaan wujuuduhu ka cadamihi u waa wax qiimo weyn ma lahan waxaa culammadu ka hadlayaanna kuwaas maaha warkooda wixii koox waxay riixaysa maal la raba inay noqdaan wax ummadda islaamka qabuul caama ilaahay uu siiyey ama dadkii a'immada ahlufadliga waaweynaa qof ay isku raacsan yihiin iyo yaa laga hadlaa qaala akhbarana alxaakimu abu cabdillaahi alxaafid askanahu llahu waiyaana aljanna qaala xadaanaa moxamed bnu ibraahiima bni اlfadl almusakaa qaala xadaanaa axmed bnu salima qara'a calayna abu rajaa qutaybat bnu saciid axmed bnu salima waa zamiini imaam muslim fi rixla imaam muslim ninkii rixlada kula socday saaxiibka la aha kitaabkan uu ka dalbaday muslimka ninka uu la khitaabayo axmed ibnu salima uu leeyahy iclam raximaka allaahu iyo ninka u dhahay isaga ayb wuxuu yidhi qara'a calayna abu rajaa qutaybatu bnu saciid kitaab aliimaan lahu isaga ou lahaa fakaana fii aakhirihi aakhirkiisu wuxuu ahaa faidaa ra'ayta rajula qofka haddaad aragto yuxibu inuu jecel yahay sufyaan athawriy ayb wmalika bna anas والأwزاaعية وشhuعبة وبن المبارك وأbا الأحوص وشhريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن وعبد الرحمن بن مهدي فاcلم ogow أنhu صاaxiب سuنة inuu yahay haddii dadkaas uu ku xiran yahay oo uu jecel yahay ogow saaxibu sunno inuu yahay waa dad marka imaamadooda lagu ijmaacsanayo waay dadow isheega iyo koox samaysi iyo dad magac ku helay maahan kutubtayna ku taallaayo waad aragtaan bukhaariga iyo muslimka iyo abu daawuudka iyo raggaan dhan kutubtaasay ku yaalaan imaamnimadooda iyagu waxaa weyaan biyo kama dhibcaan ayb waxaan marka dadka hadda koox kooxa intay kala noqdeen yaa nin walba wuxuu rabaa booskii ibnu mahdi in isaga la dhigan booskii sufyaan thawri in asaga joogo booskii shaafici in la dhiga haddaad tiraa warsaana dadka ha ku imtixaanin ninkan axmedba dadku waa lagu imtixaani jira uu leey axmed bin xambal dee axmed bin xambal iyo ninkaan adigo aad shiikha u arkaysa isku mid meana axmed bin xambal aimada aimmadoo dhanaa ammaantay kelimadiisu waxay noqotay imaamadiisu imaama oo waxaa weeyaan lagu ijmaacayay noqotay kan yaa ku ijmaacsan kooxda hadday sidaa yeesha koox kaleo ka af dheer oo ka dad badan oo ka maal badanna nin kale suuqa soo gelinayna waxaas ma dhammaanayaan faclam anahu saaxibu sunna qaala axmed ibnu salama raximah اllah faalxaqtu waxaan haleeshiiyey bikhaطii aniga farteyda uu yidhi taxtahu intaa hoosteeda wa yaxya bna yaxyaa yaxya bna yaxya tamiimi waaye isaguna shuruuqda bukhaari uu ka mid yahay muslim iyo wa axmed bna xambal wa isxaaqa bna raahuuya falama intahaa ilaa hada almowdic meeshaa markuu soo gaaray nadara ilayna annagoona soo fiiriyey ahla naysaabuur haddaan reer naysaabuurnahay wa qaala waxau yidhi haa haaulaai alqowm qoladaani yatacasabuuna liyaxya bni yaxyaa yaxya bni yaxyaa bay u tacasubayaanay jecel yihiin faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi yaa abaa rajaa qutaybow maa yaxya bnu yaxyaa yaxya bnu yaxyaa muxuu yahay qaala waxau yidhi rajulun saalixun imaamu lmuslimiin waa nin saalix uu yidhi imaamu lmuslimiin waisxaaqu bnu ibraahim imaamu isaguna waaxmed bnu xambal akbaru miman samaytuhum kullihim axmed binu xambalna inta aan magacaabayba waa isaga ugu weynba wa ana alxaqtu bihaa-ulaa'i waxaan haleeshiiyey buu leeyahay marka abu cusmaan kuwan aladiina dakarahum qutaybatu raximahu llah qutaybo uu sheegay ana man axabahum qofkii jeclaado fahuwa saaxibu sunna inuu yahay min a'immati ahli اlxadiidi xaal ay ka mid yihiin aladiina bihim aladiina kuwa oo yuqtaduuna lagu dayanayo bihim iyaga wabihadyihim yuhtaduun bihadyihim hadyigoodana yuhtaduuna lagu hanuunayo ama yahtaduuna ay ku hanuunayaan wa min jumlatihim wamuttabiciihim iyaga wa min jumlatihim jumladooda wamuttabiciihim iyo kuwa raaco wa shiicatihim iyo jamaacadooda yucadduuna la tirinaayo anfusahum iyaga lagu tirinaayo وفي اتباعهم آثاarهم يujiduun ayb mxuu idin dhigay meeshaas وفي اتibاacihim raacitaankooda aaثaarahum raadkooda ay raacayaanna yujiduuna yacnii markaa ku dadaalayaan aad ay u dadaalayaan ayb ayb ama yajiduuna ay dadaalayaan saas jamaacatan aakhariina ayaan ku daray buu leeyahy ayb minhum moxamed ibnu idriis ashaaficiyu almuطalibiyu ayaa ka mid a alimaamu اlmuqadam kitaabkan iska dhamaynaya minhum moxamed bnu idriis ashaaficiyu almuطalibiyu alimaamu اlmuqadam wasayid اlmucadam sayidka la weyneeyo alcadiimu اlminnati galladiisu ay weyn tahay calaa ahli اlislaami wasunna muslimiinta iyo sunnada dadkeeda minada iyo galladda uu ku leeyahay ay aad u weyn tahay shaafici marka minada uu ku leeyahay ahlu sunnadu waa weyn tahay naasiru sunna loo bixiyey naasiru اlxadiid sababtuu sunnada ugu gargaarana waxay tahay ciraaq mark markuu imaanayo laba kooxaa jireen yani koox waxay ahayd asxaabuulxadiid oo ayagu laakiin istimbaadka iyo waxyaabahaas ah, loo aad aan ugu xoog badnayn qolana waxay ahayd kale waxay ahaayeen dad ayagu ahlu ra'yi ah oo aan axaadiidta waxba ka aqoonin shaafici marka markuu yimid wuxuu sameeyey marka axaadiidtii daahirkooda iska hor imaanayey iyo caamkii iyo khaaskii iyo mudlaqii iyo muqayadkii iyo qaabkan usuulka hadda uu u samaysan yahay ayuu axaadiidtii u fahmay oo wuu ku dooday marka nimankii ahlu ra'yiga ahbu aad ula munaadarooday waa ka xujo badiyey marka asxaabulxadiidku marka shaafici imaatinkiisa iyo doodihiisaas waxay u furtay dhabba aad iyo aad u qiimo badan oo waxay barteen ay ogaadeen xadiidka sida ay xujo ugu heli lahaayeen markaasaa walidaalika imaam axmed iyo waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray shaafici aada u jeclaan jiray aad ayuu u jeclaan jiray wiilka shaaficiga wuxuu ku yidhi aabbaha wuxuu ka mid yahay dadka aan sujuudda ugu duceeyo caam iyo khaas iyo naasik iyo mansuuq iyo ma aanaan kala aqooninu yidhi xataa jaalasna shaaficiya ilaa aan shaafici la fariisanay midna weynuu marka ku leeyahay ahluxadiidka ahluxadiidkiiba u gargaaray marka oo riwaayadii iyo diraayadii isku heleen ahlu ra'yigii saaxada waa ka baxeenba marka sidaasuu marka uleey macnahaas iyuu ka wadaa naasir اxadiid iyo ayaana naasir sunna iyaa lagu naanaysay oo loo bixiyey cali bn madini ninka cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo yaxya bnu saciidin alqataan iyo raggii waaweynaa hadda aan soo sheegaynayna codsigooda cabdiraxmaan ibnu mahdi codsigiisau ku qoray risaalada shaafici risaalada markaa tii qadiimka ahayd waa middan mar dambe haddana risaaladii jadiidkan middan dambe u dhigay u alifay marka dalabkeeda waxaa lahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi ninkaasu sheegaa almuwafaqu almulaqanu almulhamu اlmusadadu aladii camila fii diin illahi ku camalfala ilaahay diinkiisa wa sunati rasuulihi sal l slama ayb min annasri lahumaa gargaar u gargaaray wadabi canhumaa difaaca u difaaca kitaabka iyo sunnada maa lam yacmalhu wax uunan samaynin buu ku sameeyey axadun qof min culamaai casrihi casrigiisa culimmadii joogtay ah waman bacdahum iyo kuwii ka dambeeyey yacni aladii camila fii diin illahi wa sunati rasuulihi sal maa lam yacmalhu axadun min culamaai casrihi <coughs> waminhum waxaa ka mida iyaga aladiina kuwii kaanuu ahaayeen qabla shaaficiyi raximahu llah kuwii shaafici ka horeeyey ka saciid bni jubayr wالzuhriyi wالshacbiy wالtaymiy ayb sulaymaan bnu طarkhan ataymi wman bacdahum iyo kuwii ka dembeeyey iyaga ka leyt bni sacd walawsaaciyi wاthawriyi wasufyaan bni cuyaynata alhilaaliy waxamaad bni salma waxamaad bni zayd wayunusa bni cubayd waayuuba wabni cawn wanudaraa'ihim waman bacdahum milu yaziid bni haaruun wacabdirazaaq wajariir bni cabdilxamiid wahuwa jariir bni cabdilxamiid adabbi waman bacdahum milu moxamed bni yaxya aلduhli wamoxamed bni ismaaciil albukhaari midlu moxamed bni yaxya aduhli wamoxamed bni ismaaciil albukhaariyi wamuslim bni alxajaaj alqushayriyi waabi daawuud asijistaaniyi waabi zurcat alraaziyi waabi xaatimin wabnihi wamuxamed ibnu marka waa cabdiraxmaan bni abi xaatim ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن, وعثمان بن سعيد الدارمي وأنك اسكال الرد على الجهمية هي نقد الإمام أبي سعيد laba kitaab aad u qiimo badan waa labadaba cuثmaan ibnu saciid adaarimi ayaa iskale aimada shaaficiyadoona ka mid ahaa muxamed ibnu isxaaq ibni khusayma iyo ibnu khusayma alladii kaa oo kaana ahaa yudcaa in lagu magacaabayo loogu yeeri jiray imaam ala'ima walacamrii waxa uu yidhi kaana wuxuu ahaa huwa isagu imaama ala'imati buu ahaa a'immada imaamkoodu ahaa ibnu khusayma fii casrihi iyo waqtihi laakiin waxaa loogu magac daray imaamu la'ima bukhaari iyo muslim ayaa ka wariyeen isaga saxiixeynka maaha khaarijkay uga wariyeen khaarija saxiixeyn wa abi yacquub isxaaqa bni ismaaciil albusti wajadaya labadeydii awow min qibali abawaya abi saciid yaxya bni mansuur aلzaahid alharawi wa cadiy bni xamduuyata asaabuuniy wa waladayhi iyo labadiisii wiil sayfay asunna sunnada labadeeda seef ahaa abi cabdillaahi asaabuuni wa abi cabdiraxmaan asaabuni wagayrihi min a'imati sunna aladiina oo kaanuu ahaayeen mutamasikiina bihaa sunnada kuwa ku dheggan naasiriina lahaa kuwa u gargaarayo daaciina ilayha dadka ugu yeerayo xaggeeda daalliina calayha tusaya korkeeda wahaadihi aljumalu jumlooyinkan allatii jumlooyinka oo ahbattuhaa aan sugay ayb whadihi اljumalu jumlooyinkan alatii jumlooyinka oo ahbattuhaa aan sugay fii hada اljuز'i aan ku sugay juskan dhexdiisa kaanad waxay ahayd muctaqada jamiicihim dhammaantood wixii ay ictiqaadsanaayeen ilaa bacdi اlmasaa'il marka laga reebo fiqhi ah oon soo baraarujinay oo qira'aة اlfaatixa khalfa alimaam iyo waxyaabahaas masaail fiqhi lam yukhaalif fiiha lam yukhaalif maynan isu khilaafin fiiha iyada dhexdeeda iyo maynan khilaafintaan dhexdeeda bacduhum qaarkood qaarkood khilaaf kama keenin bal ajmacuu calayha way ku ijmaaceen kullihaa dhammaanteed waitafaquu waxay isku waafaqeen maca daalika kaagaasna jirkiisa cala alqowli in la yidhaahdo oo la dhaho biqahri ahli lbidac ahlulbidaca in la qasbo oo la dirqiyo waa goormo laba sibaa lagu dirqin karaa marna waxaa lagu dirqin karaa awood marna cilmigaa lagu dirqin karaa labadaas haddii marka awoodda la waayo in cilmi lagu dirqiyo waay oo sankooda dhulka carada la dhigo waay sida loogu dhigaayana de waxay tahay waa cilmi leanna culimmadii salafka nimankan cilmibay afka ugu dhigeen soomaa ciid ayb oo axaadiidtii iyo sunnadii ibnu khuseyne haddaad akhriso cusmaan ibnu saciid kitaabkiisa haddaad fiiriso kitaabkan hadda aan soo marnay waxa ay wax ugu dhigayaan waa cilmi abadan sideedaba ibnu taymiya minhaaju sunnaha wuxuu yidhaahdaa cayda cayda shayga laydhaha cayda dadka dhan waa awoodaan yidhahdaa cayda qofaan awoodi karin male cay laguma kala badnaanayo nin kasta waxwaa cay karaa laakiin waxau yidhi shayga leh muhiimka waxaa weeyaan shubahda in xujo laga horkeeno ninku markuu cilmi ku hadlo xoog waa leeyahay haddii laakiin cilmi uunan ku hadlina wax uun iska caayo ee nin kaloo ka caayo badanoo isaga ka cilmi yar waa la heli karaa ayb weliba sida badan say u kala cilmi yaryihiin ay u kala caayo badan yihiin soomaan ayb ilaa waxaa weeye qofka hadduu cilmi aqoon uu leeyahay laakiin xujada xujaa looga hortagaa ama waxaa shubaha hadday yihiin xujo yaa looga hortagaa caayadu nin walbaa samayn karaan haweyna ma keenta qahri marka waxaa la rabaa in qahri cilmiga la sameeyo marka dadka dhallinyarada iyagu markaas eh, yani cilmiga hadda yani maskaxdooduna ay aad xoog badan tahay eh, fahamkooduna uu fiican yahay waxaa laga rabaa inay cilmiga bartaan si ay mas-uuliyadan a'imadan hadda la ammaanayo mas-uuliyaddii ay haayeen waxaa la rabaa in marka ay lala wareego mas-uuliyadan marka a'imadan ay haayeen makula tahay in lagula wareegi karan abadan cilmi unbaa lagula wareegi karaa marka wuxuu luga carabiya ku saabsan fiqhi wixii ku saabsan wixii ku saabsan yacnii usuul iyo musطalax iyo culuum xadiid si fiican in loo barto ninkii cilmi barto waan idiin sheega aniga ninkii cilmi barto oo dhowr sano isdhibo hadday toban sano labaatan wixii ilaahay u barakeeyo isku dhibo oo cilmiga qaraarkiisa dhadhamiyo oo u sabro fil akhiir isaga unbaa dadkan wax ka bedeli karan asaga unbaan wax u faa'iidey karo laakiin nin bannaankan iska taagan waxba aan baranaynin ee cay un keliya usoo soo jeedo waxaa laga yaabaa arbaciin sana sittiin sana khamsiin sana markuu gaaro inuu iska shallaayo karkan iyo yacni xamaaska waa jabaa konton sano marka la gaaro ama afartan sano ee ka dambe xamaaska qofka waa ka jabaa xamaaska markuu jabo ayaa miirkiisa soo meersa uu soo meersana markaasu wuxuu leeya war waqtigii aan dhallinyaraa waxaan dayacay waqti markaasaan dayacay buu dhihi doonaan waxaan kooxaysiga iyo waxyaabahaasna ka taga maxaa yeele koox ninka madaxda u ah adiga dantaada kama shaqaynayo ogow tiisuu ka shaqaynayo inaad waxbarato iyo inaada wax baranin dan kama laha isaga maantuu kugu moodaa bis berri laakiin adiga inaad danaysato maanta aan lagugu moodin oo meeshii wax laga baranayo cilmi laga baranayo kitaab iyo sunno inaad si fiican jilibka ugu dhigto ayb wuxuu yidhi marka ayb biqahri watafaquu maca dalika cala alqowli biqahri ahli اlbidac marka ahlubidac aan qahraynaa cilmin baa lagu qahri karaa marka in cilmiga la barto xukun wakhtigii uu yimaado dad ahlu sunnaa ay wax maamulaanna falaahi alxamdu iyagana khayr kale soo kordhow noqona laakiin cilmiga uun mar walba waa in la helaa wa waidlaalihim iyo dulleyntooda wa ikhsaa'ihim hoojintooda wa ibcaadihim fodayntooda wa iqsaa'ihim dheerayntooda watabaacudi minhum iyo in laga dheeraado wa min musaaxabatihim iyo musaaxabadooda laga dheeraado wa mucaasharatihim mucaasharadooda mucaamaladooda ee laga dheeraado ayb ayay isku waafaqsanaayeen ayb wataqarubi ila allahi caza wajalla ayb waxyaabahan oo dhanna marka dawaabid bay leeyihiin ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaadoo ku dhigay hadda ka horna waa ka hadlay hajriga dawaabiddiisa an yakuuna lilah ilaahay darti inuu ahaado muraacaatu xaali lhaajiri walmahjuur kan laga hijroona kan hijroonaya xaalkooda in la fiiriyo dacfan wa quwatan waxaa kaloo ku jirtay ninka mubtadica laga daaciye inuu bidcadiisa ku yahay maanta dhan wuxuu sheegaya dad ahlu bidca oo dadka dhuminayo ka hadlaaya soo maa ninka isaga aan daaci bidcadiisa ku ahayn kaas wax loo sheega uu leeyahay waxyaabahaasu marka ka hadlay ayb wataqarubi ila ilallaahi ilaahay in loo dhowaado bimujaanabatihim ka fogaanshahooda in ilaahay loogu dhowaado wa muhaajaratihim iyo ka hijrooshadooda hijraduna dawaabidaas ay leedahay culammadu saasay u fahmeen qaala alustaadu alimaamu raximahu اllah waxa uu yidhi wa ana bifadli اllaahi caza wajalla aniguna wuxuu yidhi ilaahay fadligiisa mutabicun liaahaarihim raadkooda mid raacayaan ahay mustadiicun bianwaarihim nuuryaalkooda mid ku iftiinsanayaan ahay naasixun ikhwaanii walaalahay mid u naseexaynayaan ahay wa asxaabii asxaabteyda anlaa yasiiquu inaynan simbiririxanin can manaarihim dadka iftiinkooda inaynan ka leexanin walaa yatabicuu aynan raacin hayra aqwaalihim aqwaashooda waxaan ahayn inaysan raacin aqwaashooda kuway ku ijmaaceen waay dowdoohu waa kuwii ay ku ijmaaceen wey hadday salafku mas'alada isku khilaafaan kan daliilka u dhow waa la raacaa markaas mafhuum ayb <clears throat> walaa yashtailuu aynan ku shuqloomin bi haadihi bidcooyinkan ayb min albidaci bidcooyinka ah allatii taasoo ishtaharad caanbaxday fii maa bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda ku caanbaxday wadaharad muuqatay waintasharad faaftay walow jarad waaxidatu minhaa <coughs> mid bidcooyinkaas ka mida hadday dureerto calaa lisaani waaxidin hal carabkiisa fii casri ulaa'ika ala'ima a'immadaas aan soo sheegnay casrigooda hal bidcooyinkan ka mida qof hadday cararkiisa kusoo ku dureerto lahajaruuhu aimadaa hore wakhtigooda ay ka hijroon lahaayeen wa baddacuuhu ay tabdiicin lahaayeen walakadabuuhu way beenin lahaayeen wa asaabuuhu waxayna asiibsii lahaayeen bikulli suu wamakruuh wax walbo xun iyo wax walbo la naco walaa yaquranna ikhwaanii walaalahay yaynan kadinin xafidahumullah kahratu ahlilbidac ahlubidaca badnaantooda yaynan kadinin wa wufuuru cadadihim iyo tiradooda badnaanteeda faina dalika kaagaasi min amaaraati iqtiraabi saaca saacadda soo dhowaanshaheeda calaamadaheeda waay id rasuulu lmustafaa sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi ina min calaamaati saacati saacadda calaamaadkeeda waiqtiraabiha iyo soo dhowaanshaheeda an yaqila alcilmu cilmigu inuu yaraado waay wayakura aljahlu jahliguna ou bato marka asbaabtii cilmiga ku yaraanaya ninka ka shaqeeyaa marka waa maftuun qof fidnaysan waay mar walbana waxaa muhimadda la siinaa fiirsa waa cilmi un um, cilmi unbaa um muhiimad la saara leanna isagaa wax lagu taqyiirin karaa oo lagu bedeli karaa waalcilmu cilmigana huwa sunnatu waljahlu huwa albidcatu waman tamasaka alyowma maanta ninkii qabsaday bisunnati rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga sunnadiisa qofkii ku dhego wa camila bihaa ku camal camalfalo wastaqaama calayha ku toosnaado wa dacaa bisunnati sunnadiina ugu yeeray ilayha xaggeeda iyadoo isticmaalaya iyadoona dadku ugu yeeraya kaana ajruhu ajrigiisu wuxuu ahaanayaa awfara mid taamnimo badan wa akara badan min ajri man qof ajrigiisa jaraa calaa haadihi aljumlati jaraa uu dureeray calaa hadihi اljumlati jumladan korkeeda uu ku dureeray fii awaa'ili اlislaami wاlmilati islaamka waqhtiyadiisii hore iyo diinta waqtigeedii hore idi rasuulu mustafa sala اllahu calayh wasalama qaal lahu ajru khamsiina konton ajarkooda ayuu leeyahay ayuu yidhi faqiila waxaa layidhi khamsiina minhum konton iyaga ahaa qaala bal minkum konton idinka ah yani musanifka hoo rabaa inuu yidhaahdo dadkii aan hadda ka soo hadlaynay a'immada waaweyneyd wuu ka ajar badnaanayaa qofkii zamankan fidnada badan oo bidacda badan ninkii ilaahay dhowro oo sunnada dadka ugu yeero ku taagnaado maxaa yeele ayagu wakhtigooda sunnada daahiray ahayd laakiin waktigan wax ugu kaalmaynayo ma helaayo qofka waa yaryihiin wuu dhib fara badan oo mutaysana dhibkaas marka ajar dheeraaduu ku hela laakiin macnaheedu maaha waa ka fadli badan yihi ogow ma ka fadli badn laakiin ajrigaasa u badnaanayo isaga wainamaa qaala sala allahu calayh waali wasalam dalika nebigu sidaa buu yidhi liman yacmalu bisunatihi sunnadiisa qofka ku camal falaya cinda fasaadi ummatihi ummaddiisa kolkay fasaado qaala wajadtu fii kitaabi shaykhi alimaami jaddi abi cabdillaahi moxamed ibni cadiy ibni xamduuyata asaabuuniy raximahu اllah qaala ahbaranaa abulcabaas qaala akhbaranaa abulcabaas alxasan ibnu sufyaan annasawi ana alcabaasa bna subayx xadaahum qaala xadaanaa cabduljabaar ibnu mudaahir qala xadaanii macmar bnu raashid qaala samictu bna shihaabin الzuhriy yaquulu tacliimu sunnatin sunno bariddeeda afdalu way ka fadli badan tahay min cibaadati mi-atay sana laba boqolo sano cibaadadooda zuhri baa saa laga sheegay ayb maxaa yeele sunnada nafcigeeda waa mutacadi dad kale haddaad sunnadii nebiga barto dariiqi xumaay ka leexiso sabab ugu noqoto heyrkaabaa wax tartay haddaad cibaadaysato laakiin adiga unbaaxastaa qala akhbarana abu bakrin mxamed bn cabdlahi bn mxamed bni zakariya ashaybaniyu qala akhbarana abulcabaas mxamed bn cabdiraxmaan addahuuliyu qala samictu mxamed bna xaatim almudafariy yqulu samictu camra bna muxamed yaqulu kana abu mucaawiyata adariir waa muxamed bnu khaasim yuxadiu haaruuna arashiid u sheegay ayuu xadiid u sheegay faxadaahu bixadiidi abi hurayrata radi allahu canhu ixtaja aadamu wa muusaa xadiidkaasu u sheegay faqaala ciisa bnu jacfar ayaa wuxuu yidhi kayfa haadaa say ku dhici kartaa wa bayna aadama wa muusa maa baynahumaa aadam iyo muusena intii u dhexaysay waaba la ogyahay in ilaahay ogyahay u dhexaysee say labadooda u doodayaan mayaab isa soo gaare qaala waxau yidhi fawahaba bihi haaruun haaruuna kusoo soo booday ninkii wa qaala waxau yidhi yuxadiuka can irasuuli sal l salam rasuulka ayuu wax kaaga sheegayaa xaggiisa wa tucaariduhu bikayfa adigana kayfa miyaad uga hor imaanaysaa kayfa miyaad leedahay isagana nebigu wax kaaga sheegayaay qaala waxau yidhi famaa zaala kama tegin yaquulu inuu canaananayo wax dhahaayo xataa sakana canhu ilaa uu ka xasilay xaggiisa haakadaa sidaa ayaa yanbagii habboon lilmari qofka u habboon an yucadima inuu weyneeyo akhbaara rasuulillahi sal l salam nebiga wararkiisa wa an yuqaabilahaa inuu ku muqaabaleeyo oo uga hortago bilqabuuli aqbalid watasliimi isu dhiibid watasdiiqi rumayn wayunkiru uu inkiraya ashadda alinkaari inkaar midka ugu daran calaa man qof yasluku fiiha sunada dhexdeeda qaadaayo hayra hada ariiqi ariiqan waxaan ahayn alladii salakahu haaruun alrashiid uu qaaday raximahu اllah maca man qof maciisana uu ula qaaday ictarada caariday cala alkhabari asaxiixi xadiidka saxiixa ah alladii samicahu ou maqlay bikayfa ugu mucaaraday calaa ariiqi اlinkaari wاlistibcaadi lahu marka kayfa marku dhahayo muxuu ka wadaa ma cilmiguu maya calaa dariiqi alinkaari weliba uu yidhi inkirid dariiqeed walistibcaadi fogaysasho lahu la fogeysto yani uu fogaysanayo xadiidka khabarkaas walam yatalaqahu ma uunan ku qaadanin bilqabuuli aqbalid kamaa yejibu sida waajibkaa an yutalaqaa in lagula kulmo jamiicu maa shay dhammaantiisa yariddu soo arooraayo min arasuuli sala اllahu calayh ali wasalama ka soo arooraayo kitaabkii marka wuxuu aakhirkiisa uga dhigay sunnada nebiga in la weyneeyo sala allahu calayh waali wasalama oon ra'yi looga hor jacalana allahu subxaanahu allah naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla hadalka kuwa maqlaayo fayatabicuuna axsanahu wanaaggiisana raacayo wayatamasakuuna yani kuwa qabsanaayo fii dunyaahum adduunyadooda dhexdeeda muddata maxyaahum noloshooda mudadeeda dhexdeeda kuwa qabsanaya inuu ilaahay naga dhigo bilkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada wajanabana allah naga dheereeyo allah naga dheereeyo ayb alahwaaa hawooyinka ahwaada almudillata wax dhuminayso walaara'a iyo aaraa'da almudmaxillata baaba'ayso aaraada yani sharcan ah waxba ahayna iska baaba'ayso walaswaa'a xumaayaalka almudilla wax dullaynaysa fadlan minhu wa mina saa ilaahay allah naga dhigo fadlan dhaqaalayn iyo fadli minhu xaggiisa ka aadayo waminatan gallad aakhiruhu alxamdu lilaahi waxdahu wsala allahu calaa sayidina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam qad tamat alkitaabatu fii shahri rajab sabcata cashara minhu sanata sabcin watisciina wa miatayni wa alfin Ah, nusadii la qoray wakhtiga la qoray sheikhu wakhtigaan ma noonayn oo idinku ogtihiin kaas ayb inta kale samaacaad dadkii kitaabka dhegaystay iyo asaaniiddii lagu dhegaystay iyo samaacaadkana waa qori jireen culummadii hore dadka kitaabka xaadiro oo dhegaysto yani waa la qori jiray si marka yani silsiladuna ay u noqoto mid eh, loo itisaalkuna loo garto loo ogaado eh, bimathaabati ijaazo camalna waa iska ahayd ayb kitaabka marka musanifka intaanu ku dhammeeyey ilaahay subxaana wa tacaala isagana waxaan u weydiinaynaa wixii ilaahay <coughs> wuxuu alla ka rajeeyayay inuu ilaahay gaarsiiyo ou siiyo ayaan ilaahay u weydiinaynaa annagana waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa kitaabka iyo sunnada ku dhaqmo fahmigii salafka ugu dhaqmo ugu yeero dadka sidaasna ilaahay inuu nagu oofsado fitanka ilaahay uu naga ilaaliyo maadaama dad weli hadda nolole ay ku jirto aan nahay oo hadda yani aan la dhima doonno khayr iyo meel khaatimo wanaagsan iyo wax fiican kitaabkana inuu ilaahay nagu anfaco oo idinkana ilaahay subxaana wa tacaala idinku anfaco toddobayo labaatankii shacbaan kun afar boqolabaatan iyo iyo afar yaan ku dhamaynay bilah towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed